أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا ilaa an yakhaafaa anlaa yuqiimaa xuduud allah fain khiftum anlaa yuqiimaa xuduud allahi falaa junaaxa calayhimaa fain khiftum anlaa yuqiimaa xuduud allahi falaa junaaxa calayhimaa fiima iftadat bih tilka xuduud اllahi falaa tactaduuha ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آlihi وأصxaabihi أجمaعين أma bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الbaqرة ee casharkeena wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda labaatan laba boqol iyo labaatan iyo sagaal qaala tacaala alla wuxuu yidhi aalaaqu marataan aalaaqu cadadu alaaqi aladii yamliku fiihi rajcata dalaaqa yacnii tiradiisa ou qofku ku hananayo inuu haweentii kusoo ceshto marataani laba kol waayo dalaaqaas fa imsaakun facalaykum korkiina waxaa ahaaday oo la laydinka rabaa markaa kadib imsaakun haysasho bimacruufin lagu haysto shay macruufoo la yaqaano ow amase tasriixun sii deyn biixsaanin lagu sii daayo aayaddan sabab nusuulkeeda wuxuu ahaa sida akharu lmufasiriin ay tilmaamaan jaahiliyadii ayaa waxaa jiri jiray dalaaqu tiro iyo xad ma lahayn qofku marka uu naagta furo oo haweentiisa uu furo ciddada markay ka dhammaan rabta agteeda ayuu soo celi jiray marka uu soo celiyana haddana uma dhowaa jirin ciddadii markay haddana ay waa furayaa haddana markay dhammaan rabtuu soo celinaa haddana waa furaa markay dhammaan rabtuu soo celina oo wuxuu dhihi jiray wallaahi laa uqaribu ilay laa laa uqaribuki kusoo dhoweyn maayo walaa ufaar walaa ufaariquki mana ku furaayo mana ku soo dhaweynaayo mana ku furaayo u dhihi jiray marka shaaricu dalaaqii tiro ayuu u yeelay laba fursad ayaa marka qofkii la siiyey laba mar oo waxaa la siiyey oo haweenta kusoo ceshan karo marka saddexaad laakiin fursad ceshasho ah si uunan haweentii u dhibin meeshaas waa ka baxaysaa waana uga dhammaanaysaa meeshaa marka dhib jirayna waa lagu xalliyey fursaddii ninku iyo haweentiisu isugu soo noqon lahaayeenna waa lagu dadaalay sababu nusuulka marka aayaddu sidaasay ahayd xaaladaasaa jiri jirtay markaasaa rasuulka la su-aalay sala allahu calayhi wasalam aayaddan baa marka soo degtay adalaaqu marataan calaaqada aayaddan iyo aayaddii ka horreysay ka dhexaysana waxay tahay aayaddii hore waxaa looga soo hadlay rajcada ninku inuu naag intuu furo uu soo ceshtaa looga hadlay aayaddanna marka waxay ka hadlaysaa rajcadaasi saddexda dalqadoo uu leeyahay meeqo dalqad oo ka mida ayay ugu sugnaanaysaa rajcada marka labada aayadood sidaas isu saaran yihiin oo midna markaa yacnii rajcadii bay ka warramaysaa dalaaqii wax lagu soo ceshanayey aayaddanna waxay ka warramaysaa inta jeer oo fursaddaas la haysto ayb ninku marka haddii uu xor yahay saddex dalqadood ayuu wax ku qabaa naagta uu qabo ama xor ha ahaato ama addoon ha ahaato saddex buu leeyahay haddii uu addoon uu yahay ninkuna naagta ou qabaa ama xor ha ahaato ama addoon ha ahaato laba ayuu leeyahay addoonku inuu laba tadliiqa wax ku furana culimada yacni way ku ijmaaceen ee marka furiinku waxaa laga fiirinayaa nimanka ciddadana waxaa laga fiirinayaa haweenka waa jiraan bacdi ahlilcilmi abuu xaniifa iyo waxay leeyihiin furiinku maadaama naagta uu ku dhacaayo iyadaa laga fiirinayaayo hadday xor tahayna saddex hadday addoon tahayna labo iyada naagtaa laga fiirinaa ninka la fiirin maayo wuxuu yahay sidaana marka bacdi al ayaa ku tageen laakiin imaamu shaafici iyo jumhuurku qowlka hore ayay qabaan marka adalaaqu marka la yidhaha asha ku jirtaa waa cahdiye marka waa dalaaqii hadda dhow lasoo laga soo baxay waalmudallaqaatu yatarabasna bianfusihinna halaaata quruu oo rajcadana lagu dhex sheegay midkaas waaye asha cahdiye waaye waana cahdi dikri ah baa ku jiro kii hadda dhow lasoo sheegay waayo midkaana halkan lagu tilmaamayo calaa haadaa marka macnuhu wuxuu noqonayaa aalaaqu cadadu alaaqi aladii yamliku fiihi rajcata yani alaaqa tiradiisu inuu haweenta kusoo ceshtaa ou ku hanan karo mar laba kol waayo taas marka waa tafsiir tafsiir kale wuxuu leeyahay aalaaqu maratani waxaa loo jeedaa aalaaqu dalaaqa sunniga ah cadadu alaaqi suniyi alaaqa sunnigaa tiradiisu marataani laba laba kol marow furayaa mar kalau furaa marka yacni inuu saddex hal mar wada furo sunno ma ahan ay leeyihiin waa dalaaq bidci ah waana masalo marka fuqahadu isku hayaano dalaaqa sunnada iyo bidciga tiradu dalaqaadka cadadkooda calaaqa ma la leeyahay mase lama laha alimaamu shaafici iyo kale wuxuu leeyahay calaaqa lama laha <clears throat> xadiidkii cuwaymir iyo ayay keenayaano qisadii markau licaantamay waa kii yidhi saddexan ku furay nebigu marka saddex wax laguma furo iyo waxaas ma dhihin marka dalaaqa saddexdaa marka tirada la jamcinaayo ee sunno iyo bidco calaaqa lama laha iyada ayb labadaa tafsiir baa marka laba tafsiir oo ma'huura oo meesha ku jirta in dalaaqa laga dhiga midka sunniga waa ma marataani ama in la yidhaahdo cadadu طalaaqi aladii yamliku الزawju fiihi rajcata dalaaqa ninku ou haweentiisa kusoo ceshan karo marataani waayo waa laba mar labadaas mar marka lama kala qaadqaadin yani hal iyo hal inay tahay laga lama looma kala qaadin inay labada isku jirto iyo inay hal iyo hal kala tahay labadaba waa ku suuragal meeshaan oo haddii uu yidhaahdo dallaqtuki thintayni laban kugu furay hadduu dhaho waa inay laba ku furmayso marra taanida waa ku dhaboobi waxaa kaley ku dhaboobi kartaa anti daaliqun anti daaliqun inuu dhaho sidaasna marka waa ku dhaboobi kartaa ee dalaaqu dhowr ictibaar ayaa laga qaybiyaa mar furiinka waxaa loo qaybiyaa dalaaq yacni sunno iyo bidco dalaaqa sunnada waxaa weeyaan naagta in la furo iyadoo daahir ah oo aan duhrigaas loogu tegin in lagu furo waa dalaaqa sunniga ama iyadoo uur leh in la furo imaa iyadoo uur leh in la furo ama in la furo iyada oo eh, markaa yacnii haweentii daahir ahoo xayd ka daahira oo duhrigaas iyo daahirnimadaana aan loogu tegin kan bidcigaana wuxuu noqonayaa iyadoo xayd qabta in la furo ama iyadoo loo tegay waa daahir laakiin daahir loogu tegey dhexdiisa in lagu furo waa dalaaq bidci ah kaas dalaaqa bidci iyo sunno xagga yacnii banaanaanshada iyo taxriimka unbuusaa ka yahay maahane xagga dhicitaanku waa dhacayaan kan sunnigaana waa dhacaa midka bidcigaana waa la tirinaa oo wuu dhacayaa isagana oo ibnu cumar radia allaahu canhumaa dalqadii uu furay haweentiisao xaa'ida waa loo xisaabay oo markii la su-aalay wuxuu yidhi ara'ayta in jahila wastaxmaq ow kamaa qaal hadduu ogaa waayey ou doqonoobay maxaa yani waa loo xisaabayaa un wax kale maa jiro riwaayo kalena marka waxay leedahay waxusibat lii tadliiqa waxaa la ii xisaabay buu yihi furitaan ayb marka midka bidciga iyo midka kaleba markay noqoto dhicidda waa dhacaya naagta waa furmaysaa ayb dhinac kalena dalaaqa waxaa loo qaybiyaa alfaadiisa marka la fiiriya wax lagu furo siiqooyinka wax lagu furo sariix iyo kinaaya luqada carabiga saddex eray ayaa sariix ah dalaaq inuu sheego anti daaliqun ama dallaqtuki inuu yidhaahdo firaaq inuu sheego faaraqtuki inuu yidhaahdo tasriix inuu sheego saraxtuki inuu yidhaahdo marka eh, eh, labaduna marka waa ku timid ayb saddexdaas lafdiba qur-aankii waa ku timid sariix ahaan waa ugu timid oo dalaaqi waaba yacni lafdiga aadka markaa yacni ay uga muuqato waaye ow sarixuuhuna bimacruufinna lafdu tasriixi waaye sii daayaa laga wadaa ow faariquuhuna bimacruufinna suuratu dalaaqi saddexdaas eray hadday luqad kale tahayna wax allaale wixii markii la sheego dihniga aan wax kale soo gelaynin qalbiga shayga ugu horeeya usoo degdegaya ay tahay furiin af soomaaliga oo kale markuu qofku yihaha waa ku furay wax kale waa sariix saddexdaadiyaad qabtaa hadduu yidhaha waa sariix wax kale ma ixtimaal ma noqonayo kinaayadana waxaa la yidhaha waa erey kasta oo waxna lagu furi karo furiinna suurtagal ku ah furiin la-aanna suurtagal ku ah bax gurigiini aad iyo waa lagu sii daayey iyo af soomaaliga markay tahay nacam ayb xarigaagii baa waxuu kuu saaran yahay tunka waxyaaba xabluki calaa haaribiki iyo waxyaabahaas marka inuu furayna waa dhici kartaa furiin inuu ka wado inuunan ka wadinna waa dhici kartaa kuwa sidaasoo kalea marka kinaaya la yidhaahdaa isaga niyadiisaa loo celina qoridda culummada waxay ku daraan qoridda furiinkii haddii uu qoro kinaayadaa lagu daraa oo qofku marka hadduu warqad intuu soo qaato uu ku qoro haweenteedii heblaayo heblaayo ahayd waa furay ayuu qoray mana hadlin qorid bisuu sameeyey oo unan hadlin qoriddan maxaa kala jeedaa waa la su-aalaha nacam kinaaya waayo sariix ma noqonaysa nacam waayo afkiisii wax ka soo baxay ma laha ayb haddii marka uu qoraaye uu hingaadiyeyna dadka qaar markay wax qoraayaan waa akriyaan markay waa la akriyaan qoridda hadduu wax ka akriyayoo heblaaye heblaaye anigoo hebel hebela ah waa ku furay sidaa hadduu qoreed afkayba uga furna ayay uga furantay markaas dhinac saddexaad marka laga fiiriyo dalaaqa waxuu uqeybsamaateen munajaz iyo mucallaq mid aan waxba lagu xirin iyo mid wax lagu xiray munajasku marka waa ku furay wey mucallaquna wuxuu noqonayaa in wax lagu xiro oo haddaad gurigaas gasho waa furan tahay haddaad yacni guriga ka baxdo waa furan tahay wax noocaas uu ku xiray midkaa waxaa la yidhaha dalaaq mucallaq ah midka ama yacni dalaaqun bishardin dalaaqa mucallaqa wixii lagu xiray haddii la helo waa dhaca haddii la waayana ma dhacayo oo shardigiisaasuu ku xiran yahay midka munajaskaana markiiba waa dhaca dalaaqa sariixa ah isaga kaftankiisa iyo runtiisu kulligiis waa wada run waa kaftamaye ma soconaysa laakiin midka kinaayada isaga ee qofka isaga niyadiisa awalba loo celinayay kaas dalaaqa waxaa kaloo dhinac kale marka laga fiiriyay waxaa loo qaybiyaa xagga soo naagta in lasoo ceshan kara iyo in kale dalaaq baa-in iyo dalaaq rajci dalaaqa rajciga waa halow ku furay lab ama labow ku furay waa rajci furiinkiisu dalaaq rajci ah midka baa-inkaana waxay tahay iyadoo uunan u galmoonin ayuu furay waa nikaaxsaday iyadoon u galmoonin oo furay baanat minhu waa ka baa-intay waa dalaaq baa-in waxaa kaloo a lacagu waa isfuratay khulucu waa dalaaq baa-ina waay saddexdii baa u dhammaatay oo naagtii ku dhammaatay ama saddexaad iiga furan tahay yuu yidhi ama tii saddexaadaa dhammaatay baa-ina waay iyadana nacam baa-inku marka waa kaana baynuunada marka suqraa iyo kubraa baa loo qaybiyaa naagta haddii ay qasab tahay in nin kale un ay soo marto si kale aynan ku xalaaloobeynin ninkeedii hore aynan ugu soo noqon karin ilaa inay nin kale soo marta maahane baynuunadaas waxaa la yidhaha baynuuna kubraa waa baynuuna weyn waay ilaa nin kale uu soo gala meesha midda kale iyada macnaha aan u baahnayn nin inuu soo maro baynuuna suqraa baa la yihaha naagtaas la furay iyadoon loo galmooninaa ka mida dib waa u guursan karaa naagtii markay isqulcday oo kale ee baynuuna waa tahay oo arrintaas haddana hadday mar dambe soo heshiiyaan waa guursan karaa hadday iyadu raalli ku noqoto kuwayaalkaasna marka baynuuna suqraa ayaa lagu magacaabaa ama la yidhaahdaa ayb qaybahaasoo marka adigu furiinku iyo u qaybsamaa aalaaqu dalaaqa wax lagu soo ceshan karo ninka oo wax kusoo cesho karo marataani laba kol ayuu ahaadaa marka marataani ama ha isku jirto ama hal iyo hal ha ahaato saasaa loo badan yahay ibnulqayim isaga wuxuu baxfiyaa meeshaan yacni masderka sidaan oo kaleo haddana la taniyeeyey maratan la yidhaha ay maratan bacda maratin marka isaga wuxuu leeyahay anti daaliqun tintayni ama maratayni qofkaa hal mar unbau dhawaaqay laba kol waxma sheegin marataani waa laba kol kol marka la yihaahdana waa mar uma haddana mar kale oo maalan wuxuu leeyahay qofka marka la yihahdo soddon iyo saddex jeer subxaana allaahi ha dhaho ee ku kuma filna subxaana allaahi halaathan wa halaahiin ee ninkaa soddon iyo saddex jeer ma dhihin subxaana allahi ee waxaa la rabaa maratan uma maratan uma maratan ilaa soddon iyo saddex lagu gaaro calaa haada marka isaga wuxuu leeyahay waxaan la ysku duubaayo oo hal mar anti daaliqun halaathan oo kale la dhahayo ama maratayni la dhahayo wuxuu leeyahay hal mar unbaa naagtaas la furay laba mar maba la furin hadal sidaas oo kale uu leeyahay laakiin culummada uma badna meeshaan iyadana waxaa sidoo kale laga baaraa ama laga baxfiyaa dalaaqa wax kusoo noqdaan waa mid ama labaa la yidhi hal mar inuu hal ku furo ama inuu laba ku furo hadduu saddex isku duuban ou ku furo wax ku soo noqdaan halkan waa uga hadlaan culimada badankood asxaabtu say u badnaayeen fuqahada toddobada ee madiino joogi jirtay al aima alarbaca afarta imaam ee fiqiga caanka ku ah waxay ku tageen in naagta haddii dalaaqu thalaath bilafdin waaxid saddex haddii lagu furo hal ereyna la isticmaalo naagta inaynan soo noqonaynin ilaa ay nin kale soo marta ma ahan oo baanat minhu baynuuna kubraa ayb waxayna deliishadaan oo alimaamu lbukhaari marku baabkan keenay dalaaqu halaadka masaladiisa markuu keenay qisadii cuwaymir alcajlaani buu keenay markuu naagtiisa la licaantamay oo suuratu nuur qisada ku imaan doonta markuu sameeyey ee licaanku uu dhammaaday ayuu wuxuu yidhi saddexaan furay dallaqtuhaa halaaan ee rasuulkiina waxba ma dhihin ee haddii la dhihi lahaa naagtaani licaankay ku baa-intay saa darteed dalaaqaani meel maba haystaba meelow ku dhacaba ma lahaayo haddii la dhihi lahaa fahamka culummadu meeshaas ma aha naagtan saddexdan dalqaday ku baa-intay mase licaanay ku baa-intay halkaas ma aha khilaaf ee iyaga uj yacni istidlaalkoodu wuxuu ku qotamaa nebiga ma maqlay mase ma maqlin iyadoo naag la dhahayo dallaqtuhaa halaaan rasuulkii waa maqlay war saddex waxba laguma furana ma uunan dhihin nebiga sala allahu calayhi wasalam lafdigana sida sariixa ka aho ka cad unbaa laga qabsana calaa haadaa marka waxay daliil u tahay saddex haddii naagtan laysu lagu furo oo la yidhaha anti daaliqun halaaan ama saddexdaad iiga furan tahay la dhaho saddexdiiba inay meeshaa ku fakatay waayo ninkan isaga ayaa waxaan iska lahay isaga ama inuu halhalaysto ama inuu labaysto ama inuu saddexdii sheega say ka falantaa ayb waxaa kaloo ay qabsanayaan cumar radia allahu canhu dadka waa ku socodsiiyey alaaqu halaatka ninkii haweentiisa saddex ku furo saddex buu uga dhigi jiray asxaabta rasuulkana way ku raaceen meeshaas marka waxaa ka cad saxaabaduna inay saddexdu agtooda saddex un ay ka ahayd ayb xadiid waxaa jira ibnu cabaas qolyaha iyagu dhahayo khilaaf mas'alada waa ku jiraa iyounanba xoog badnaanine oo masalada ijmaac kuma jiro khilaaf waa ku jiraa ibnu kathiir musnad ulfaaruuq ou khilaafka ku sheegay ibnu xajar laftiisana fatxiga arrintaa ijmaaca laga sheego xoogaa in la tacqiib inuu ku jiro ama nadar uu ku jiro ishaaray laba xadiid bay soo deliishadaan qolooyinka halka kasoo qaado xadiid waxa uu yahay xadiidka ibnu cabaas ee riwaayadiisu muslim ay ku sugnaatay ee uu yidhi marka dalaaqu halaathka waktigii nebigu hal ayuu ahaa jiray iyo waqtigii abuubakar iyo wasadran min khilaafati cumar iyo qeyb khilaafadii cumar ka mida ah. laba sano oo waqtigii cumar ka mida ah, hal ayuu ahaan jiray xadiidkaasay qabsadeen jumhuurka xadiidkaas waxay markay yihaahdeen uga jawaabeen laba dhinacay uga jawaabeenoo awalan min xayu hubuutuhu xadiidka sugnaanshihiisa waa ka hadleen oo waxay yidhaahdeen ardaydii ibnu cabbaas ee tirada badnayd ma aynan warinin sidaan uma werinin ardada ibnu cabbaas daawuus keliya ayaas ayaa wariyey xadiidka sidaan u wariyey inta kale waxay wariyeen cagsiga oo inta kale ibnu cabaas waxay ka wariyeen saddex hadduu ninku naag ku furo inuu saddex uga baa inay uga baa-intay u sheegi jiray mujaahid iyo cikrimo iyo sidaasay wariyeen marka ardaydu meeshay u badan tahay iyo halka qof halka qofaa waham iyo qalad ku dhow inuu gafo oo riwaayada iyo xifdigeeda iyo uu ku gafo saas darteed marka imaam maalik muwadaa wuxuu ku wariyey ibnu cabaas nin baa u yimid markaasuu wuxuu yidhi naagtaydaan boqol ku furay boqol boqolaad iiga furan tahay ayaan ku dhahaya ka waran markaas ayaa waxa uu yidhi daluqad minka bihalaahin saddexay kaaga furantay daluqad minka bihalaahin inta kale wuxuu yidhi sagaashan iyo toddobada kalena ittakhadta bihaa aayaati illaahi huzuwan aayaadka allaad ugu jees jeestay aayaadkii allaad ugu cayaartay yuu yihi intaas kale sagaashan iyo toddobada saddexna naagtaadii waa kaaga furanta waa kaaga baa-intay marka ibnu cabaas ma dhici karta inuu inta xadiid nebiga ka wariyay hal in loo tiri jiray isaga haddana inuu sidaas ku jawaabo suurtagal maahan haddana ardaydii ibnu cabaas oo dhan inay sidaan wariyaan dhinacaas marka waxaa la yihi riwaayada daawuus nadar iyo waxbaa ku jiray dheh shuduud iyo wax lamid ay ku cileeyeen xadiidka waxaa kaloo dhanka kalena jawaabta kalena waxay tahay jawaab ku tacalluqdo xadiidka sida loo fahmaayo wax ku tacalluqo wana abu zurcat araazi waxa uu yihi macnaa hada alxadiidi xadiidkan macnihiisa cindii aniga agteyda waxa uu yahay buu yihi anamaa anamaa tuطalliquuna antum halaathan kanuu yuطalliquuna waaxidata fi zamani الnabiy sal l slam markaas uu ibnu cabaas xadiidkan sheegaayo curfiyaa taagan waqtigii rasuulkana curfi iyo caado ayaa jirtay markaasuu ibnu cabaas wuxuu ka wadaa xadiidku uu leeyahay waxaan aad idinku s yacni saddexdan aada wax ku furaysaan waqtigii nebiga laguma furi jirine halaa lagu furi jiray waqtigii rasuulka idan marka wuxuu ka hadlayaa waxay tahay waa curfigiinaan maanta ee adinku aada saddex saddex saddex ridaysaan waqtigii nebiga ma la sameeyi jirin hal unbaa naagaha lagu furi jiray macnahaasuu marka abu zurca oo shaykhu muslim ah <clears throat> xadiidka sidaasuu ku fasiray naam sidaana marka waxaa wariyey oo bisanadihi ku wariyey alimaamu lbayhaqi fi sunan اlkabiir <clears throat> macno laba yacni si kale oo loo macneeyo xadiidku waxay tahay waa sida alimaamu nasaa-i uu ku tegey wuxuu leeyahay dalaaqu halaadkii waqtigii nebiga hal laga xisaabi jiray wuxuu ahaa buu yidhi ninka naag ounan u galmoonin inuu saddex jeer ou furiin isu daba raaciyo anti daaliqun anti daaliqun anti daaliqun uu yidhaah kaasaa marka hal laga laga tirin jiray see hal looga tirinaya waxaa looga tirinaya naagtan oo ounan u galmoonin hal dalqad haddou ku furo maxay ahaa jirtay baa-ina ma soo ma soo celin karin baa-inay ka ahayd <clears throat> mar hadday hal ku baa-ini jirtay hadduu yidhaha anti daaliqun anti daaliqun anti daaliqun isu daba dhigo naagtaa halay ku furan tahay labada kalena meel maba haysataba naam ile naag aan naagtiisa ahayn oo ku uu ku dhufanaya labada kale naam <clears throat> sidaas marka alimaamu nasaa-i baa u macnaynaya xadiidka oo waxaana laga garanaa tabwiibka uu baabi'eeyey <clears throat> oo wuxuu yidhi baabun dalaaqu halaathi almutafariqa qabla adukhuuli bizawjati saddexda dalqadood oo kala tagtagsan <clears throat> oo inta aan haweenta loo galmoonin ka hor la ridaayo baab ka dhigtay markaasuu xadiidkan lagu muransan yaho ibnu cabaas oo meesha ku qoray marka uu keenay meeshaa marka maxaa laga qaadanaya dalaaqu halaatha hal ahaa waa nin naagtii uunan u galmoonin saddex isu raaciyey oo anti daaliqun anti daaliqun anti daaliqun yidhi halay uga furan tahay labada kalena malaa yacni meel ma haysan alimaamu الnasaa-i isaguna sidaasuu meeshaas ku fasiray xadiidkan ayb ee xadiidka labaad oo qolooyinka halka kasoo qaadaya ay xujaysanayaan waxaa ka mida waa xadiidu rukana rukana wuxuu furay umu rukana ayuu furay laba riwaaya marka abu daawuud ku jirto aad abu daawuuda u wariyey qisada rukana marna wuxuu yihi طallaqa albatta ana rukaanata طallaqa imra'atahu albatta wuxuu furay rukaana haweentiisii albatta ayuu ku furay waa gooyey furinkii lafdiga u fiirsa albatta sidaas waxaa u wariyey rukaana qoyskiisii saasay u wariyeen xadiidkaas bacdi <clears throat> bacdi ruwaadna waxay u wariyeen xadiidka bacdi ruwaad waxay u wariyeen ana rukaana dallaqa imra'atahu halaaan rukaana haweentiisiiba wuxuu ku furay saddex maxaad kala jeedayaa la yidhi hal buu yidhi waa loo soo celiyey riwaayada marka halaaa qisadu waa hal ninkaa hal mar unbuu wax sheegay marka albata miyuu sheegay mase halaaan alimaam abu daawuud wuxuu rajaxay albata inuu wax ku furay lafdulbata wuxuuna qariino uga dhigtay wuxuu yidhi ninka qoyskiisa ayaa ku ogaal badan waxa uu wax ku furay uga ogaal badan dadka ajaanibka ah nin kale qaabkau wax u furay markuu ka sheekeynayo iyo nin qoyskiisa ka mida markuu ka sheekeynayo kee ku ogaal badan kan qoyskiisa labada riwaaye marka abu daawuud wuxuu rajaxay middaan marka lafdu albatta inuu wax ku furay <clears throat> lafdulbatta marka la yihaahdana wuxuu ka mid yahay alfaada aynan ku caddayn saddex kuma cadda naagtiisiiba u furay gooyn ayuu ku furay maxaa kala jeedaa baa la yidhi waa gooye halan ka wadaa buu yidhi bis halkiyaa looga soo qaaday waayo lafdiga albata halaathan waa sariix albatana sariix ma aha isaga marka in niyadiisa loo celiya taasaa keentay marka ayb xadiidkaas kalena isaga marka macnihiisu sidaas waay calaa kullin marka mas'aladan mas'ale khilaaf uu ku jira waaye inkastoo khilaafkeedu uunan saa u xoog badnaynoo ee qowlka xooga badan oo culimaduna ku tageen asxaabtuna u badan yihiin al-aima alarbacana ay ku tageen ninku hadduu saddex ku furo inay saddex uga furnaanayso in hal loo xisaabayana culimada qaaraa ku tegay ayaa la yidhi waxaa jiro ibnu ibnulmugiith sheekh la yidhaahdo dambe culimadii dambe ah <clears throat> ayaa isaga wuxuu ka sheegay zubayr ibnu lcawaam iyo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo inay hal ka tiri jireen laakiin haddana wax sanad a ah lama haayo wax sanado uu uga wariyey ma hayno a'imadii waaweyneyd haddii zubayr iyo cabdiraxmaan wax ka sugnaaday hadday jiraanna musanaf cabdirazaaq iyo musanaf ibnu abi shayba iyo awsadka ibnulmundir iyo tafsiirka ibnu jariirka oo aathaarta aada loogu wariyo ma aynan ka fakateen intay a'imadii hore o dhan ogaa waayeen mutaakhir nin imaamo muta inuu markaa yacni sanad la-aan kitaabulwathaa'iq ou sidaa ku yidhi laguma kaaftoomi karo mas'alada sidaan oo kale xarajka uu ugu jiro ayb meeshaa marka laba darafaa jirta marka iyo wasad intaanan ka bixin mas'aladaas qolo ayaga marka dalaaqu halaath hal ayaa loo xisaabaa in mas'alo khilaafiya ay tahayba aan ogolaynaa jiraan oo waxay ka dhigayaan marka wax aayad ku cad xadiid ku cad saddexdayn saddex loo xisaabo ijmaac inuu jiro wax culumo oo sidaa qabana aynan jirin marka laga reebo shiicada oo waxay yidhaahdaan waa warkii shiicada waxaas shiicadu ayaga waxay qabaan saddex haddii naagta lagu furo hal xataa ma dhacaysay qabaan madhabta shiicadu waxay tahay waaba wax bi dalaaq bidci ah mana dhacayay leeyihiin marka ninkii halbaa dhacaysa yidhi madhabu shiica ma aha madhabtiisu <clears throat> ayb marka qoladaas ayagu waa daraf oo waxay ka dhigayaanba qofka sidaas fadwoonaayo inuu yacni xaaraan fadwoonaayo naagta sidaa lagu qabana xaaraan inay ku ilmo dhalayso zina ay ku jirto ilmaha ku dhasho inay owlaadu zina ay yihiin waxaasay daldalayaan marka nacam sidaasna sawaab ma aha waaye mas'ale khilaafiya waaye daliilkeeduna ou macquul ou noqon karo oo lasoo dhawey karo mar haddii marka qofku caamiga nin caalima ah uu u tago oo uu yidhaahdo halay kaaga furantahe soo cesho ou sidaa kusoo ceshto waxay noqonaysaa mas'ale ijtihaad ku dhisan ninkaana ma zinaysanaayo ilmahaasna ilmo xaaraana ma aha bal salafku inay isku khilaafsanaayeen ibnu kathiir wuxuu ku sheegay musnadulfaaruuqa qolo kalo iyagana waxaa jira talaaqu thalaath bilafdin waaxid qofka dhaho waa laga xoog badan yahay oo sidaan hadda aan taqriirinaynoo ninku hadduu naagtiisa saddex ku furo saddexay uga furmaysaa qofka yidhaahdaaba waxay u arkaan qof yacnii isagu markaa yacni daliilkii ka tegey bidco ku fadwoonaayo mararka qaarna waxaa dhacayso inayba ku sheegaan inay tahayba khuraafo inay iska tahay oo dad waxaan arkaynaa ilmo yaryar ama dhalinyaro yaryaroo dhahayo sidii khuraafadaa dadka loogu fadwoona maxay tahay nacam masaladan maxaa khuraafo ka dhigay al arbaca masale ay ku tageenoo cumar uu sidaa yeelay khuraafo say ku noqonay nacam qofkaasi marka khuraafada iyo waxa aan khuraafada ahaynoo xaqiiqada abuunan kala garanaynin isagana nacam sida marka saxda xooga badan waxay tahay in dalaaqu halaath bilafdin waaxid saddexa u dhacaa haddana haddii qaadi iyo ama nin culamo ah oo hal ku fadwoodo ee arrintaa iyadaa marka arrin ijtihaadka saa'iq ku ah inay tahay oo hadda marka yacni reerkaasna aan la duminaynin qaadi labaad markuu yimaadana wax allaale wixii sidaa isku iskugu noqday dibaan isugu soo celinaa iyo inuunan dhihi karin maadaama alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaad ijtihaad ijtihaad laguma buriyo meeshaas marka dalaaqu halaadka iyo halkaa maadna waxaa uga hadlay ragga aad uga hadlay masaladan aada u faahfaahiyey waxaa ka mid a alcalaama sheekh maxamed ilamin ishanqiidi kitaabkiisa adwaa-ulbayaanka meeshaanuuna uga hadlay weliba maxalkan mucalimi isagana kitaabuu ka alifay alqowl lmajmuuc alqowl lmashruuc fi alaaqi اlmajmuuc wax fiicanuu isagana marka u ka qoray marka ibnu taymiya iyo ibnulqayim iyo culimo badan oo zamankan joogta iyo sidaasay qabaan maxaakim badanna sidaasaa lagu fadwoodaa oo caalamulislaami ka mida halkaas ayaa lagu lagu fadwoodaa laakiin qowlka loo badan yahay kaas hora ayb fa imsaakun markii furiinku ou dhaco fa calaykum idinka korkiinna waxaa ahaaday oo kor dushiina waxaa ah imsaakun haysasho ayaa korkiinna ah bimacruufin lagu haysto macruuf lagu haysto wuxuu ku tacalluqayaa jaari majruurka masderka fa calaykum korkiina imsaakun haysasha ah bimacruufin lagu haysto si wanaagsan inaad ku haysataan halow ku furay labow ku furay waxaa kuu furan inaad macruuf ku haysato ood soo ceshato ow amase tasriixun sii deyn biixsaanin lagu sii siideeyo si ixsaan ku dheehan ow tasriixuntan laba tafsiir baa ku jira macnuhu waxay tahay inaad soo ceshato hadday dankaa hayso haddii kalena ciddada ha dhammaatee faraha ka qaad oo sidaas marka iskaga sii daa tafsiir sidaas waaye tafsiirka kalena wuxuu leeyahay ow tasriixun biixsaanin dalqadii saddexaad waay siday ku tahay mar maruu furay waa soo celiyey mar labaadou furay waa soo celiyey marka saddexaad ha dhibine si markaa yani haddaadan rabin iska fur oo sidaas marka ha kaaga tagto ha kaaga baa-into labadaa tafsiir marka waa ku jirtaayo bacdu salafa waxaa laga wariyey in la yidhi ayna thaalitha aawa dalqadii saddexaad marataani waaba la sheegee qaaluu waxay yidhaahdeen ow tasriixun biixsaan waatana bay dheheen labadaa tafsiir baa marka imaa in ciddadii ay dhammaato sidaas ay kaaga tagto ood kusii dayso si macruufa iyo imaa in aad markaa yacni aada midii saddexaad ba aada u raaciso walaa yaxilu lakum idinma xalaal aha an ta'khuduu inaad qaadataan mimaa kii xaggiisa aada ka qaadataan aataytumuuhunna haweenkii aad sii aada siiseen shay-an inaad ka qaadataan yacni idinma xalaal aha ilaa an yakhaafaa ilaa khaa'ifayni xaal ay yihiin kuwa cabsanaaya inay yihiin ma ahane maxay ka cabsanayaanna anlaa yuqiimaa inaynan oogin xuduud allaahi ilaahay xuduuddiisa inaynan oogin yani xuduudda alleh inay oogaan cabsi ay inaynan inaynan oogeynin cabsi ay ka cabsanayaan ma ahane ayb fain kiftum haddaad ka cabsataan allaa yuqiimaa fain kiftum haddaad ka cabsataan anlaa yuqiimaa inaynan oogeynin <clears throat> xuduudallaahi ilaahay xuduuddiisa inaynan oogaynin sida haddaad ka baqdaan ood ka cabsataan falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa korkooda ma ahaanin ninkiiyo naagtii fii maa kii dhexdiisa iftadad ay isku furatay bihi maagaba ay isku furatay tilka taadaas xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisa waaye falaa tactaduuhaa ha ku xadgudbinina waman yatacadda qofkii xadgudbo xuduud allaahi alla xuduuddiisa ku xadgudbo fa ulaa'ika kuwaadaas hum iyaga unbaa addaalimuuna kuwa dulmiga fala ayb halkan marka walaa yaxilu lakum laga bilaabo waxaa looga hadlayaa khuluca waxaa la yidhaha khuluca naagtu marka inay isfurato waayo oo iyada markaa yacni ay aqbasho ninkii inay wax siiso meherkii ay ka qaadatay ay u celiso isaguna marka uu ku furo sidaas khulucu marka waa طalaaqun biciwadin waa furiin qofku uu bedel qaadanayo ninku uu bedel qaadanayo marka naagta ayaa iltizaamaysa oo laasimsanayso ninkuna waa qaadana waa ninkii marka qaadan lahaa <clears throat> ayb khuluca marka goormuu imaan karaa ninkiiyo naagta khilaafka dhex maro nin iyo xaaskiis saddex dhinac ayuu ka imaan karaa imaa in ninka dhinaciisa uu ka socdo khilaafku imaa ninka dhinaciisa in dhibaatadu iyo nushuusnimada ay ka socoto haddii ninka uu dhib wado khuluc ma bannaana waxaa la diidayaa inuu naagtii xuquuqdeedii intuu u diido markay tiraa war xuquuqdeydii isii isfuro inuu yidhaahdo waa sida dad badan oo aan ku dhaqanno wayn waa dulmi iyo budla iyo baatil wayn qofkaasna qaadi sharci a ah buu la-yahay maahane qaadi sharciya oo edbiyo ayuu u baahan yahay nacam xuquuqdii ay lahayd intuu u diido markay warsatana inuu yidhaahdo isfuro keen lacag lacag keen intaas kuwa waxaan aragnay xataa meher iska dhaafee halkan toban kun haddaadan dhigin maku furaayuu leeyahay nacam tobankii kun waxaan yacnii eh, ogahay tobankii kun intay soo raadisay ayuu haddana yidhi ma rabo weligaa maba ku furaayo meeshaasoo kale marka waxay ka so waxa noocaasoo kale meel aan qadaa iyo nidaam ka jirin unbay ka socotaa wailaa meesha haddii qadaa iyo kala dambeyni ka jirto waxaas ma imaadeen haddii marka ibnu cabaas iyo keyrkiis waxaa laga wariyay haddii ninku ou nushuusnimada xaggiisa ay ka socoto khuluc ma imaanayo naagta xaqeeda qaadigaa uga qaadaya ninka isfuro iyo warkaas ma soconayo haddii labadooda dhinaco dhinacba ou uu ka socdo dhibaatada iyadana waa waxbay dhibay isagana waxba u dhibayaa suuratu nisa aan ugu tegaynaa wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcathuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha markaas in loo saaro laba erga loo saaro ergadaas marka ay fiiriyaan hadhow iyaga marka ay furiinkii iyo haddii meeshaa furiin imaan karay haddii kale ayagaa ka talinayo maxaa soo haray marka iyada in dhibaatada xaggeeda ka socoto iyadaa naashiza ninkii xuquuqdii waa la imaanayaa iyadii baa madaxtaag uu ku jiraa ifur ifur bay ku haysaa markaas inuu ninkii yidhaahdo war waayahe waa ku furaaye isfuro waayahe naftaada furo wax isii markaasay bannaan tahay marka middaas waaye marka midda hadda eh, yani aayaduhu ay ka warramayaan ayb walaa yaxilu lakum idinma xalaal aha an ta'khuduu inaad qaadataan mimaa kii xaggiisa aataytumuuhunna haweenkii aada siiseen shay-an inaad ka qaadataan idinma bannaana ilaa an yakhaafaa antan iyo mudaarica ka dambeeya masder baa lagu awila masder marka lagu awilana maxalka waxa maa bacda ilaa ka dambeeyo wuxuu noqonayaa waa la marka ilaa khaa'ifayni oo kaley noqonaya marka ismu faacila ahaana laga laqbayna ayib marka ilaa khaa'ifayni kuwa cabsanaayo inay yihiin maahane maxay ka cabsanayaan anlaa yuqiimaa xuduud allahi ilaahay xuduuddiisa inay oogi aynan oogin xuduudda alle inayna amay armaad oogi weysaan ayay ka baqayaan markaas waayo marka uu u bannaan yahay xaaladdaas marka u fiirso xaalo ayaa xaalo laga istifnoonaa soo maaha walaa yaxilu lakum an taأkhuduu mima aataytumuuhuna shayئa fii kuli fii jamiici اlaxwaali xaaladaha oo dhan idinma banaano inaad ka qaadataan wixii aada siiseen ilaa an yuqiimaa ilaa khaa'ifayni xaaladdaad cabsanaysaan ma ahani xaaladda aada cabsanaysaan xuduuddii alle inaad oogi weysaan say ku dhacaysaa maalan haweentii waxay ka cabsanaysaa waxaan ay ku jirto inay macsidaani inay ku dambaawdo dembi weyn ay ku noqoto noloshii iyo naftiina ma siinaysa inay ninka la joogto marka intay isku dambaabi lahaayeen xalkaana loo ayaa loo bixiyey marka yani xuduudda alle inaad oogtaan yani inaad oogi weysaan inaad ka cabsanaysaan maahane macnaha laga wada sidaas waxaa kaloo lagu icraabaa ilaa an yakhaafaa maa bacda ilaada in laga dhigo mansuub calaa anahu mafcuulu liajlihi oo markaa ay tahay walaa yaxillu lakum an ta'khuduu mima aataytumuuhuna shay-an bikulli sababin sabab kasto idiinma bannaano inaad wax ka qaadataan ilaa an yakhaafaa cabsida aad cabsanaysaan darteed maahane inaad uga qaadanaysaan allaa yuqiimaa inay oogeynin inaynan oogin xuduudallaahi ilaahay xuduuddiisa inaynan oogin taa marka yacni inaad sidaa ogaanaysaan sababtaa maahane sabab kale ugama qaadan kartaan midda dambaana abuxayaan ou rajaxaa laakiin midda horaa midda horena abulbaqaa alcukburi ayaa imlaa umaamana bihi raxmaanka ku rajaxay midda xaaladaadna moodaa inay fudud tahay ayb xagga tarkiibka iyo waxyaabahaasna marka hadday ninkii iyo naagtii ay is yidhaahdaan war sidaan kadib waa isku dambaabaysaan wax dhib markaa yacni waa idiin xalaal inaad ka qaadataan dhibkuna ou iyada xaggeeda ka socdo markaa yacni waa idiin xalaal xaaladdaas in khiftum haddaad cabsataan allaa yuqiimaa xuduud allahi fain khiftum marka jamacan yaa waayana waa ninkii iyo naagtii iyo qaadigii saddexdaasaa lala hadlaa haddaad idinka ka cabsataan allaa yuqiimaa inaynan oogin xuduudallaahi ilaahay xuduuddiisa inay yacnii inaynan ooginoo xuduudda alle inay ka tegayaan haddaad saa ka cabsataan falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa korkooda ma ahanin ninkaayo naagtaa fii maa kii dhexdiisa iftadad ay isku furatay bihi maagaba wixii ay isku furatay dhib ma laha marka meeshaana waxaa laga fahmay lafdu liftidaa qur-aanku wuxuu ku sheegay u fiirso isfurasho meeshaas culimada waxay ka fahmeen maadaama naagtii nafteedii ay furatay inaan xaq lagu lahayn wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii dalika in araaduu islaaxan meeshaan ma imaanaysa taas oo naagtu hadday isfurato oo maalkeeda isku furato ninka rajca iyo inuu soo ceshto kuma laha waayo maalkeedii bay isku furatayba sidee awood ugu yeelana uu kusoo ceshto ayb marka khulucu waa waa ba- yacni haweentu waa ku baa-inay mas-alooyinka marka khuluca ugu caansan waxay tahay khulucu furiin miyaa mase furiin ma ahano waxau noqonayaa mise waa fasakh fasakh miyaa mase waa furiin maxay ku ka ku jirta waa maxay ninkii naagtii haddayba ka tagtay hamarada ku jirtaa waxay tahay haddaan dhahno khulucu waa furiin cadadkiibuu nuqsaamina cadadkii dalaaqee saddexda ahaa waa ku nuqsaamay haddii aan dhahno maya dalaaq ma ahane waa fasakna cadadkii maku nuqsaamaayo maalan ninka naagtiibuu furay hal dalqadou ku furay waa soo ceshtay mid labaaduu ku furay markii saddexaad khulucay ku kala tageen naagtaas ninka maka ilaa nin kale ay soo marto xalaal uma ahan miyaa waxay ku xiran tahay khulucu dalaaq miya mase waa furiin ama dalaaq miya mase waa khuluc yacni mase waa fasakh haddii aan dhahno marka waa fasakh ninkaad iyo naagta hadday israboodaan dib waa iska nikaaxsan karaan soo noqosho maahan laakiin waa nikaax cusub waayo dalqadihii khulucu ma fasaq waxba ma nuqsaamiyo isaga haddii aan dhahno waana sida jumhuurku u badan yihiina waa dalaaq furiin waayo haddii aan dhahnana ninkaas waa socday tii saddexaad uu ku riday xataa nikaax dambe maku guursan karo ilaa ay nin kale soo marto xanaabiladaa marka iyagu waxay qabaan inay fasaq uu yahay madaahibta kale marka imaam malik iyo shaafici iyo waxay qabaan inuu yahay khulucu dalaaq waxayna u daliishadaan qisadii haabit wadalliqhaa tadliiqatan nebigu sal ll ly slam wuxuu yidhi fur furitaan fur markaa mar haddii la yidhi furitaan fur waxa dhacaya waa furiin marka khilaafkan uu jirana waa marka uu yidhaha khaalactuki iyo ereyadaas uu isticmaalo waay maahane haddii uu yidhaahdo dallaqtuki bialfin kunaan kuugu furay qabiltu bay tiri iyadana waa aqbalay ee ninkaasi kiisu waa dalaaq isaga waayo lafdu dalaaqobu ku dhawaaqay isagana markaan ee haddii aan lafdi dalaaq la sheegina khuluc bis un la sheego ama iftidaa iyo wax lamida la sheego markaas waayo marka dalaaq miya mase fasaq miya uu imaanayo xoog uu yeelanayo ee ciddada marka ninka naagta haddii lagu furo khuluc ciddadeedu maxay noqonaya riwaaye waxaa soo aroortay saxiix ah oo nebigu sala allahu calayhi wasalama ou amray wa amarahaa an tactadda bixaydatin hal dhiig inay ku tirsato naagtii marka hal dhiig inay ku tirsato culimadan marka dalaa waa fasak dhahaayo taasay fiirinayaanoo waxay leeyihiin mar haddii hal dhiig ay ku ciddo tirsanayso inaynan dalaaq ahayn ay daliil u tahay bay dhahayaan a'imadan kalena waxay leeyihiin ciddadka arrinteeda iyo iskuma xirna arrintan iyadoo dalaaq ay tahay baa haddana dalaaqa noocan ah sharcigu oo hal xayd ciddo uga dhigi karaa meeshaanna sidaas waayay dhaheen ayb khulucu isagana waa kaa marka ma ka qaadan karaa intii uu siiyey wax ka badan iyada lafteeda marka waxaa ku jira saddex madhab baa ku jirto intii uu siiyey ou ka qaadanaa mana ka badsanaayo riwaaye waxaa soo aroortay walaa tazid calayha ha ka badsanin beertii aada siisay ha kuu soo celiso hana ka badsanin baa thaabit lagu yidhi madhabka labaadna waxa uu yahay waa ka badsan karaa waxaani waa heshiis ziyaadadu waa bannaan tahay madhabka saddexaad saciid ibnu lmusayab ayaa leh wuxuu leeyahay waaba inuu ka yareeyo intii uu siiyey waa inuuna wada gaarine xoogaa uu ka soo laabto madhabtaas saddexaad min baabi yani makaarim alakhlaaq waa u fiican tahay naag adiga ay dhici karta inay ilmo kuu dhashay amaba aada markaa yacni xubinteedii iyo budcigeedii iyo yacni aada iskala gaarteen oo istimtaac yacni aada ku istimtaacday wixii aada siisay oo dhan inaad dabada ka martood ka soo celiso xoogaa akhlaaqi ahaan waa laga fiican yahay aan dhaha marka madaabta saciidoo kale waa iska waa fiican tahay marka loo eego xagga min baab makaarim alakhlaaq ayb khulucu marka adu meelahaasaa laga baaraa tilka taadaas xuduudullaahi ilaahay xuduuddiisii waaye falaa tactaduuhaha ha tallaabinina oo ha gudbinina wamana xadkii yatacadda tallaabo oo gudbo xuduudallaahi ilaahay xuduudiisa fa ulaa'ika kuwaadaa hum iyaga unbaa addaalimuuna kuwa dulmiga falay fain dallaqahaa hadduu furo falaa taxilu fain dallaqahaa haddii u fain dallaqaha haddii uu furo haa haweentii falaa taxilu lahu uma xalaal noqonayso min bacdu min bacdi dalqati athaalihati dalqadii saddexaad ka gadaale u xalaal noqon mayso xataa tankixa ilaa an tankixa ilaa ay nikaaxsato zawjan nin ay nikaaxsato zawjka oo hayrahu isagaan ahayn ilaa ay guursato fa in dallaqa hadduu furo zawjkaa dambe haa haweentii falaa junaaxa wax dembiya calayhimaa korkooda ma ahaanin naagtan iyo ninkeedii hore an yataraajacaa <clears throat> inay markaa yacnii ay isku noqdaan in dannaa hadday maleeyaan an yani ay ogaadaan an yuqiimaa inay oogayaan xuduud allaahi ilaahay xuduuddiisa wa tilka taadaas xuduudullaahi waa ilaahay xuduuddiisa yubayinu waa caddaynayaa alleh haa xuduuddii buu caddaynayaa liqowmin buu u caddaynayaa qolo qolada oo yaclamuuna garanayaan wax og middaanna marka waa dalqadii saddexaad sidii loo maamul loo maamuli lahaa hadday middii saddexaad ay dhacdo min bacdu marka darafkaan hadda la bineeyey oo damada lagu bineeyey waxaa la niyeysan yahay idaafa idaafada la niyeysan yahay maanka lagu haayana waa maxay mar haddii laba dalqo hore looga soo sheekeeyey waxa dhiman waa tii saddexaad un maskaxda taasaa lagu haaya marka min bacdu min bacdi dalqati thaalitati waay marka idaafada halkaasay gelin ilaa ay soo marta marka haweentii haddii dalqad saddexaad ku dhacday ama saddex lagu furay ninkeedii hore uma bannaana oo nikaax cusub iskuma guursan karaan ilaa ay soo marto nin kale xataa tankixa zawjan hayrahu tankixada hadda marka nikaaxa aayaddu sheegtay nikaaxaasi weliba waa inuu weheliyaa galmo midkan labaad waa inuu nikaaxsaday haddana waa inuu u galmoodo oo markii imra'atu rifaacata alquradi markay u timid rasuulka sal ll ly slam Eh, waa kii kuwaa ti marka nebigu waa kii ku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam laa yani aturiidiina an tarjicii ila اlأwali kii hore ma rabtaa inaa u laabato eh, laa ma u laabanaysid ataa xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki ilaa adiga macaankaaga uu dhadhamiyo isaga adigana aada macaankiisa dhadhamisid waa jimaac marka eh, marka waa inuu caqad ou dhaco caqadku waa inuu saxiix yahay nikaax faasid ah hadduu midka labaad ku guursado yacnii masaafo iyo qudba iyo wax lamidoo aan ama weligii lagala orday iyo hadduu ku guursado waxba ku xalaal noqon maayaan waayo nikaax shubha ku jirta waay nikaaxa shubhada ku jirtaana waxba ma xalaaleeyo alimaamu shaafici iyo sidaasay leeyihiin nikaaxa faasidkaa ama ay shubhada ku jirto waxba ma xalaaleynaya marka waa inuu caqdigu saxiix noqdaa koo labo haddana waxaa laga rabaa ninka labaad ee inuu u galmooday oo galmo inay meesha ay timaado waxaa kaloo ku jiro iyadana meesha culimo badan ay ku daraan waa in aynan saddexdooda tawaafuq uunan ka dhexaynin yani ninkii hore iyo ninkan dambe waa inaynan ayagu ku tawaafuqin oynan ku heshiinin niyow ii guurso habeen la joog iisoo fur hadday labadooda saa ku heshiiyaan nikaaxas baatil waynaan cinda akari ahli lcilmi imaamu shaafici isaga qowlkiisa jadiidka wuxuu leeyahay madhabtana ayba iska tahay haddii aan lagu sheegin caqadka oo markii caqadka nikaax la sameynayo haddaan la dhihin bishardi inaad furayso ayaan kugula nikaaxay haddaan la dhihin ama waxaan nikaaxeedaan aqbalay bishardi inaan furaayo haddii aynan shardi uunan ku jirin wuxuu leeyahay aima alimaamu shaafici daahirkaasaan annaga fiirinaynaa niyaadka dadka ma ma ogin daahirkaasaa la fiirinaa nikaaxu waa ansaxayuu leeyahay maca alkaraahati iyadoo xaaran iyo a karaaha iyo ay ku jirto laakiin ibnu cumar iyo saxaabo badan iyo a'imo badan iyo iyaga waxay leeyihiin maya haddiiba tawaafuq ou jiro wax ku xalaal noqonaayo ma jiraan ibnu cumaraa la su-aalay markaasu wuxuu yidhi laa u laaban maysa kii hore oo waxay ugu laabanaysaa buu yidhi nikaaxu ma la rabuu yidhi marka yani nikaaxu nikaax oo qofku ou nikaaxu ragbatin ayaa la rabaa laa nikaaxu dulsatin mid mugdi ku jira maya nikaax oo ragba ninkan inuu guursado rabaa naagtaan ilmo iyo waxbuu ka raadinaa hadda inuu furo niyadiisa kuma jirto habkaas inuu ku guursado sida nin uu naag ku guursan lahaa markuu caadi yahay xadiidkii nebigana wuxuu ahaa lacana allaahu almuxallila waalmuxallala lahu allah lacnado midka wax xalaaleeyo iyo kan loo xalaaleeyo mar kalena wuxuu ku mihaalay nebiga ataysu lmustacaar orgi lasoo kiraystay oo kale wax uu ka duwan yahay male mararka qaar waxaa dhici karta ninkii hore ma oga midkan labaad baa wuxuu isleeyay war ninkii saaxiibka ahaa intaasoo ilmo ayay naagtii u haysaa kalama maqnaa karaan war niyo naagtan intaad u guursato hel koo habeen aada la joogto usoo fur sidaas hadduu kan labaad ku guursado isaga waa ku dambaabaa waxna uma ansaxayaan marba haddii niyadiisu ay tahay inuu kii hore u celiyo naagta iyada ka waran marka guurkii naagtiyaa ka soo shaqaysay ninkan labaad waxba looma sheegin kii hore waxba kama oga iyadiyaa nin iska keensatay waa lagu waa loo guuriyey hadhow bay marka furiin iyo waxbay ka dadalbatay taas ma saameynay ninka ninkii hore iyo kii dambeba ma saameynayso iyada waayo nebiga sal ll slam haweentan marku la hadlaayey wuxuu yidhi lacallaki turiidiin waxaa laga yaabaa inaad rabto an tarjicii ila alawali kii hore inaad u laabata inaad doonaysaa laga yaabayo haddana nebigu ma dhihin arrintaas xaaraan waayo iyo kuuma bannaano lama dhihin sababtana waxay tahay farqiga ninkii naagta u dhexeeyo naagtaani hadday nin sidaas kusoo xero geliso inuu furo asagay ku xiran tahay iyada kuma xirna lianna dalaaqa biyadi zawj <clears throat> laakiin ninkan labaad naagtan isaga intuu soo xero gashto waa ku furay waa dhihi karaa ila gacantuu ku haystaaye marka ninka iyo naagta saasay ku kala duwan yihiin masaladan marka waxaa aad wax uga qoray shaykhulislaam ibnu taymiya kitaab la yihaha bayaanu daliil calaa butlaani taxliil masaladan oo muxalilka ayuu uga hadlay dadka fuqahada iyo axkaamleyda diinta barato oo diinta ayagu aan alla kacabsi u baranin ayaa waxyaabahan dadka kala daba wareego oo sidaan yeel iyo mar walba waxaad arkaysaa waxaa la wey alxiilatu yani fii hadihi almasala kada walxiilatu fi hadihi almasala kada maanta dhan waxay ka jawaabayaan sidii waajib looga dhuumo lahay xaaraan sidii loo kori lahay inaad diin ilaahay noocaas u barato khasaaro waay waayo cilmi aan waxba anficaynin waa cilmiga noocaas oo kale taa marka in laga dheeraado aada la isaga ilaaliya ayb inuu <clears throat> ninkii marka inuu isaga u tago ayaa la shardiyay inuu mani ku dejiyo shardi ma aha <clears throat> fain dalaqahaa hadduu furo haweentii falaa taxilu lahu uma xalaal noqonayso min bacdu min bacdi dalqati اthaalitثati dalqada saddexaad ka gadaale xataa tankixa ilaa ay nikaaxsato zawja nin hayrahu isaga zawjka oo hayrahu isaga heyrkiis ah fa in dallaqahaa hadduu furo falaa junaaxa wax dembi calayhimaa korkooda ma ahaanin an yataraajacaa inay noqdaan inay isku noqdaan markaa in dannaa hadday maleeyaan an yuqiimaa inay oogayaan allaahi ilaahay xuduuddiisa wa tilka taadaas xuduudullaahi waayo alla xuduuddiisii waa yubayinuhaa alla waa caddaynayaa liqowmin qolow u caddaynayaa yaclamuuna wax garanayaanoo wax og marka rajcada lafteeda laba mas'alaan ka tegay oo ku tacalluqda rajcada mas'ala oo muhimna ay tahay ninku haddii uu naagta laba ku furo uu soo ceshto waa la garanaa inay mid ugu dhiman tahay labow ku furay ciddadiiyaa dhammaatay mar labaaduu nikaax cusub uu galay nikaaxaas cusub marka saddex dalqo oo hor le miyaa ninkaas uu naagtaa ku qabaa markaas mase hal dhalqa tii u dhinayd unbuu ku qabayaa midda u dhinaydou ku qabaa markaas haddii ninkaa mar mar kale uu naagtaas furo waa ka baa-inaysaa ilaa awalba halaa ugu dhinayd ayb haddii marka la yidhaha mar walba wax guursadaba saddexa usoo noqonayso ninna naag maba ka furanteenba mar walbaa ciddadiibuu dib u dhigi lahaa markay ciddada dhammaato la heshiinaa waa nikaaxsanayaa saddex hor lahaa haddana bilaabmaysa taas marka waxay noqonaysaa eh, dhibaaba ka imaan karo mas'alada labaadna waxa ay tahay eh, hadda haween eh, ninku haddii uu yahay mid afar xaas qabo haddii uu yahay oo midii afaraad uu furo dalaaqa uu ku furayna uu yahay dalaaq rajci ah hal dalqad uu ku furay midii afaraad yani afartooda mid ka mid oo hal dalqad ku furay inta ay iyadu ciddada ku jirto uma bannaano inuu mid kale guursado dadka qaaraa sameeya iyada lafteeda oo ninkaa haddii uu mid kale keeno fii ahnaai ciddatihaa shan nin qaba waay nacam shan ayuu qabaa waayo midii uu furay oo ciddada ku jirtay shalay xalay waxaan soo sheegnay waa zawja naag la qabo waay waayo fiiri rajcada iyada fasax loogama qaad loogama baahna wabucuulatuhuna axaqu biraddihinna ee midda labaad oo kale waxaa weeyaan waa dhexlaysaa hadday waa isdhexlaayaan maxay isku dhexlaayaan marka wa haddayba isdhexlaayaan waxay isku dhexlaayaan waa zawjiye waay waa naagnimo ama ninnimoay isku dhexlaayaan mar hadday zawjiye ay meeshii weli taagan tahay ee shan meydaa ninkan ay u banaaneyd awalba haddii laakiin dalaaq baa-ina uu ku furo uu yidhaha saddexaad iiga furan tahay naagtaasi zow zawjiya meeshii waa ka dhammaatay maadaama uunanba soo cesho karin mid kale waa guursan karaa markaas laakiin isagoo dalaaq rajciya ay uga maqan tahay ciddada dhexdeeda inuu mid kale keeno uma banaanaaneysa ayb mashaakilka yani ka taagan masaa-ishan hadday u kulmaan qofka jahli iyo inuunan culummada su-aalin hadday labadaas u kulmaan mashaakilaad waaweyn ayaa ka dhaco waxaan aragnay qaar yacni haween inta la furay ciddo iyo wax kaleba aan kala aqoonin cid aan su-aaleynin ee markii hal mar dhiig ou ku dhacay ama intay kaadi iska qaaday inay uur leedahay in kale intay hubsatay inaynan uur lahayn haddana nin kale iska guursateen kii kalea haddana furay sidoo kale haddana sidii oo kale yeelaya keliya waxay u haysataa uurka keliya uun inuu isku qasmo in la diidaayo bis ee ciddadii saddexda bilood ahayde inay wax sugto gaaraysay maba fiirinayso markaasaa saddex ama afar nin ayaa yacni ciddad wada qabyo ah dhexdooda naag ku hal naag lagu guursaday markii dambe ha lasoo xisaabo markii la maagay naagtaa xalkeedu muxuu noqonaa kii horay u dhammaystire kii labaaday haddana u dhammaystire intii ka dhinayd kii saddexaaday u dhammaystire taqriiban waxaa soo baxday sideed ama sagaal bilood inay ka joogayso guur yaa soo baxday waxaasoo dhan waxaa dhiiri geliyana waxay tahay qudba iyo masaafada way haddii nikaaxu uu ahaa lahay nikaax ay ka warqabaan dadka gabdhaha dhalay awliyaa ul umuur gabadha marka yani dadka weliga u ah haddii la keeno oo gabadhan marka markii la furayna iyagu waada waa la ogeysiina markaan inay ciddo dhammaatay inaynan dhammaaninna waa fahmi karaan dadkeeda haddaan marka dad loo sheegaynin guurkii aan loo sheegin furiinkii aan loo sheegaynin oo subax eh, yacni maalinkii un hoteeladan laysaga xaajo gudanayo mujtamac aad u hallaabay oo yacni haabit ahaan noqonay xaqiiqatan waxaan sababaayana waa bahashaas nacam naagtu waa imaanaysaa waa baxaysaa daafeeday aadaysaa markaasi waxay leedahay hay nin maa adiga ku furay mar horow nin furayay furaynaada cid su-aaleyso warqadkeen dhahayso waalidkii waa laga dhuumanayaa kan wax guurinaayo waa dhuumanayaa isaga laftiisoo xoogaa shilimaadkaasu iska rabaa oo wax dhintay waayo isagana nacam oo aan muruu'o lahayn oo baabuur hoos taagan waayo nacam ee maxkamad ma jirto oo dadku ay furiinka iyo guurka ay ka diiwaan geliyaanoo sharciya ma hayno dad marka yacni waxay ku socdaanba wax aad u foolxun ay yihiin ayaan iska noqonay marka in ciddo dhexdeed lagu guursado naag nin qaba in la guursado wax allaale foolxumo ah waxaa sabab u ah khudba siradaas iyo masaafadaasaa sabab u ah ninkii wadaad ahoo difaaca isagay jirtaan laakiin waxaan hubno oo aan ognahay oo yaqiinan aan u hubno mashaakilaadkeedana aan aragno waayo arrintaas qof kastoo caaqilana waa ogyahay nacam naag in lagu inkiro ilmihii uur inta loo yeelo lagu inkiro haddii waalidkeed laga doonto ma lagu inkiri lahay sida sifada sharciga haddii loo guursado laguma inkireen in lagu inkiro waxaa sababayo nikaaxan faasidka in ilmaha lasoo xaaqo ay ku dhimata naagta oo ay khatar ku gasho nikaaxan faasidkaa sababayo hadda waxay maraysaa xamar dhexdiisa in layskaga nikaaxsada xamar weynuu ka keenaa ama meelahan uu ka keenaa waa beriya meelo lamida bakaarahu isaga loogu guurina nacam nin uun hunguri keliya u daran yahay oo aan sharci fiirinaynin ayaa iskaga mehrinaya nacam waxaas marka nikaax may noqonayaan nacam marka dadka waxaa u fiican waxa iyaga dhibaayo inay intay ka hadlaan ay mid ay ka noqdaan intay ka midoobaan waxa noocaas oo kale ay iska celiyaan oy ka xiraan meelahooda nacam waayo inta ummaddan iraadadooda iyo rabidooda cidna ma qasbi karta hadday iyagu rabaan xushmada iyo yacnii fiicnaanta hadday rabaan cid qasbi karta ma laha wadaadka isagu wadaad kale nacayb oo u qaba darteed waxa sidaan oo kale waa bannaan tahay dhahayana dadka wuxuu tusay un caqligiisa iyo diintiisu intay la-eg tahay wax kale ma tusin ayb marka waxyaabaha iyadana marka in ciddadkii la qoro layska ogaado ayaa muhim ah hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih